bsmi illaahi اraxmaani اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslm cla nabiyina muxamed wcla aalihi waasxaabihi ajmaciin ama bacdu waxaan insha allahu tacaala halkan ka bilaabeynaa kitaabu ladkaar lilimaam اnawowiyi raximah اllahu tacaala kitaabkan magaciisa kalena waxaa la yidhaahdaa aladkaar waa magacii lasoo gaabiyey waxaa la yidhaahdaa xilyat alabraar wa shicaaru alakhyaari fii talkhiis addacawaati waladkaar magacaasna waa magaciisa dheer magaciisa gaaban ee loo yaqaana kitaabu aladkaar weeyaan alimaamu nawowi laftirkiisa ayaa kitaab aladkaar mararka qaar dhaho oo kutubtiisa kale ayuu ku sheegaa kitaabkayga aladkaar ayaan waxaas ku sheegay buu dhahaa marka magaca aladkaar imaamu nawowina waa bixiyey waana magac marka laga soo gaabiyey magacaas dheer oo aan sheegayn alimaamu nawowi kutubtiisa qaar badanaan soo marnay arbiciin iyo riyaad iyo tarjamadiisana waa isagoo faahfaahsanna waa ka hadalnay huwa abu zakariya yaxya bnu sharafin inawowiy nisbadiisa waa nawa magaaladaas uu ku dhashay kuna dhintay ayaa loo nisbeeyey oo uu ku duugan yahay lix boqol soddon iyo sagaalkii ayuu dhashay lix boqol toddobaatan iyo lixdiina waa dhintay sidaa marka waxay tahay afartan iyo shan sano ayuu ku dhintay kutub aada u fara badan oo lagu nafciyey intuu adduunyada ku noolaa iyo markuu dhintay kabacdiba waa leeyahay aada u fara badan kutubihiisa aadka u qiimaha badan waxaa ka mid a kitaabkan la yiraahdo al adkaar waxa uuna siduu sheegi doono isagaba uu guntay adkaartii oo soo kooban adkaarta oo kooban adkaartana waa wadaaifta ama shaqooyinka qofka muminka ah inuu ilaaliyo laga rabo bismi illaahi araxmaan araxiim wamaa tawfiiqii ilaa billaah rabbi yasir yaa muciinu musanifku marka nusqadan dhigay nusqadan waxaa laga waa nusqadii ibnu cataar tilmiidka imaamu nawowi nusqa lagu muqaabaleeyey waay tan daarulminhaaj qoladaa layraa ay dabcayeen marka waxay yidhaahdeen xadaana shaykhu limaamu alcaalimu alcaamilu alxaafidu calaa uddiin caliy bni ibraahiima bni daawuuda bni alcabaar tilmiidka khaaska alimaamu nawowi qaala akhbarana shaykhu limaamu alcaalimu alcaamilu alcalaamatu alzaahidu alwaricu muxyi muxyidiin yaxya bnu sharaf bni muriy bni xasan annawaawiyu raximah llahu tacaala biqiraa'atii calayhi wuxuu ii sheegay alimaamu nawowi akhrintii aan dushiisa ku akhriyey kitaabkan waa ku dul akhriyey qaala alxamdu lilaahi alwaaxid alqahaar alxamdu ammaan dhammaanteed lilaahi allay u sugnaatay allihii alwaaxidi keliga ahaa allihii oo sifaadka iyo afcaasha iyo kulli la kelida ahaa wax lamida aanay jirin alqahaari addoomihiisa qahraayay ama mowd ku qahraayey ama qadarkiisa inay ku socdaan ku qahraayey alcasiizi allihii sharafta badnaa ama alcasiizi allihii addoomihiisa ka adkaa alghafaari dembi dhaafka badnaa muqadiri laqdaari qadarada allihii qadaraye waxyaabaha dhacayo allihii qadaraye musarifi lumuuri arrimaha allihii gedgedinaye mukawiri leyli habeenka allihii duubaye cala nahaari maalinta korkeeda ku duubaye ayb tabsiratan muxuu maalintii habeenkii waxaa isugu duubaya ana tabsiratan tusin darteed mafcuulu liajlihi liuli absaari dadka caqligliuli lquluubi quluubta kuwa u saaxiibka walabsaari aragtida dheer kuwa u saaxiibka ah tusin marka uu tusinayo ama waana qaadasho ama cibro qaadasho ay cibro qaataan dadka alladii allihii ayqada baraarujiyey min khalqihi khalqigiisa dhexdeeda xaal uu ka mid yahay man baraarujiyey istafaahu uu doortay faadkhalahu geliyey fii jumlati alakhyaari akhyaarta jamaacadooda axgeliyey ayb ayb faadkhalahu geliyey qofkaa uu doortay u baraarujiyey ayb alladii allihii ayqada baraarujiyey min khalqihi khalqigiisa man istafaahu qofkii uu doortay faadkhalahu geliyey fii jumlati alakhyaari dadka akhyaarta dhexdooda geliyey qofka ilaahay jeclaado qof dadka akhyaarta u dhexgeliya wa wafaqa waafajiyey ayb man ijtabaahu qofkii uu doortay min cabiidihi addoomihiisa ka mid ah fajacalahu uu ka yeelay min alabraari dadka baariyaalka uu ka yeelay wa basara tusiyey uu tusiyey allihii tusiyey man axadkii axabahu ou jeclaystayna wax tusiyey fazahadahu markaa uu necbaysiiyey fii haadihi daari daartan tan adduunyada dhexdeeda u necbaysiiyey yacnii wuxuu kuleeyahay allihii baraarujiyey khalqigiisa ciddii uu doortay ee markaa uu geliyey dadka akhyaarta uu ku dhex daray qofkii uu doortay allihii waafajiyey addoomihiisa ka mida uu ka dhigay markaa dadka baariyaalka oo rabbi baariga u ah khalqigiisa baariga u ah wabasara man axabahu qofki allihii qofkii uu jeclaystayna tusiyey muxuu tusiyeyna aragti dheer buu siiyey markaasaa adduunyadii buu necbaysiiyey fajtahaduu waxay ku dadaaleen markaa fii mardaatihi alla raalli ahanshihiisa iyo wata'ahubi u diyaargarow lidaari lqaraari daarta lagu sugnaanayo aakhirada intou wax garansiiyo ay adduunya meel iska dhigeen aakhiray ku dadaaleen waa dadka ilaahay wax tusiyeen waijtinaabi maa dayb ay ku dadaaleen <clears throat> shayka dheeraashadiisa yusqidhu alla caragelinayo iyo walxadarika digtoonaansho min cadaabi naari laga digtoonaado wa akhaduu anfusahum nafahoodii ayay qaadeen oo ay kula dadaaleen biljiddi bay ku qaadeen dadaal fii daacatihi lagu dadaalo wa mulaasamati dikrihi dikrigiisa la laasimo bilcashiye galabkii iyo walibkaari aroortii marka dikriga alle la laasimo galab iyo aroorti wa cinda taqaayuri alaxwaali axwaasha isbadbedelkeeda agteedana wa jamiici aanaa'i illeyli habeenka saacadihiisao dhan iyo wanahaari maalinka saacadihiisa laazimay ilaahay dikrigiisa fastanaarat quluubuhum quluubtoodiibaa iftay markaasi bilawaamici lanwaari bay la iftay iftinyaalka birbiriqoodii bay la iftay quluubtoodii marka ilaa nin dikri allahaayo qalbigiisu waa noolyahay qalbi dhintay ma axmaduhu ablaqa alxamdi ilaahay baan ammaanayaa ablaqa alxamdi ammaantan ugu xeel dheer calaa jamiici nicamihi baan ku ammaanayaa nicmooyinkiisa dhammaanteed oo ii galay wa waxaanan weydiisanayaa almasiida kororsiimo ziyaada min fadlihi isaga fadligiisa iyo karamihi deeqigiisa xaggeebaayaan ka weydiisanayaa inuu ii ziyaadiyo wa an laa ilaaha ila allaahu waxaan qirayaa macbuud xaq lagu caabudaa inuusan jirin ila allahu alcadiim allihii weynaa maaha alwaaxidu asamadu allihii keliga ahaa asamadu ee dadka danahooda iyo xaajadooda ay la soo aadayeen alcasiizu allihii sharafta badnaa ee qaalibka ah alxakiimu xikmada badnaa wa ashhadu anna muxamedan waxaan qirayaa muxamedna cabduhu alla addoonkiisa inuu yahay wa rasuuluhuna uu yahay wa safiyuhu kii uu doortay wa xabiibuhu kii uu jeclaa wa khaliiluhu wadaygiisii lmakhluuqiina ahaa inta la abuuray kan ugu fadliga badnaa wa akramu saabiqiina dadkii horeeyey ee hormaray iyo walaaxiqiina kuwa gadaalka imaanayaba kii ugu karaamada badnaa ahaa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayhi wacalaa saa'iri nabiyiin ilaahay naxariisyaalkiisa ama ilaahay ammaanyaalkiisa iyo nabadgelyayaalkiisa korkiisa iyo nebiyaalka inta soo hartay dushooda ha ahaato wa aali kullin mid kastaa aalkiisa iyo wasaa'ir asaalixiin dadka suusuuban kuwooda soo haray dhammaantood naxariis iyo nabadgelyo dushooda ha ahaato amaa bacdu intaa ka bacdi faqad qaala allahu alcadiimu alcasiizu alxakiimu faqad qaala allahu alla waxa uu yidhi alcaiimu allihii weynaa alcasiizu sharafta badnaa alxakiimu xikmada badnaa <clears throat> waxa uu yidhi fadkuruunii ixusa adkurkum idin sheegay aniga isheegsheega aniga ixusa anigana waan idin sheegsheegaya waqaala tacaala alla waxa uu yidhi wamaa khalaqtu ljinna jinnigii ma abuurin walinsa insigii ma abuurin ilaa liyacbuduuni inay icaabudaan unbaanu sameeyey oon u abuuray ayb fa culima bi kan waxaa lagu ogaaday marka aayadan labadan aayadood waxaa lagu ogaaday ana min afdali waxa ugu fadliga badan ow afdala xaalilcabdi adoonka axwaashiisa adoonka xaaladiisa tan ugu fadliga badan ana min afdali aw afdala xaali ilcabdi addoonka xaaladiisa waxa ugu fadliga badan waxaa ka mida ama waxaaba ugu fadli badan xaalu dikrihi dikrigiisa xaaladiisa rabaalcaalamiina uu xusayuu sheegaya xaaladda uu rabulcaalamiin sheegsheegaya ayaa axwaashiisa ugu fiicna haday xaaladda aad joogtid xaaladda aad ciyaaraysid uma fiicna xaaladda aad adduunyo ku mashquulsantahay uma fiicna xaalada ugu fiican waa xaalada a ilaahay xusaysa oo aad dikriga akhrisanaysa ama qur-aan ha noqoto ama tasbiix ha noqoto ama salliga nebiga ha noqoto washtiaalahu ama washtigaaluhu iyo ku shuqloomitaankiisa bil adkaari oo ku shuqloomo iyo xaaladihiisa ta ugu fadliga badan ama midda ugu fadliga badanba ah adkaartii alwaaridati soo arooreysay can rasuulilahi ka soo arooreysay sal allahu alayh ali wasalam sayidi lmursaliinana ahaa waqad sanafa alculamaau culimadii waxay alifeen radia allahu canhum fii camali ilyowmi walleylati maalinka iyo habeenka camalka la qabto wadiifada maalinta iyo habeenkii la qabto iyo wadacwaati ducooyinkii iyo waladkaari adkaartii ku tuban bay ka alifeen kahiiratan aada u fara badan macluumatan la yaqaano cinda alcaarifiina dadka wax garanaya ay yaqaanaan laakinahaa laakiinse laakinahaa mudawalatun weyaan mid aada loo dheereeyay bil asaaniidi baa lagu dheereeyey iyo watakriiri soo celcelin asaaniid iyo soo celcelin ayay ku badnaatay kutubtaasoo lagu badiyey oo markaa ay ku dheeraatay fadacufat canha waxaa ka daciifay kutubta xaggeeda alhimamu aalibiina dadka wax dalbaya himooyinkooda qofkii markuu arka kitaab aada u weyn himadiisa isleema dhameykahimamkii dadkii aalibiinta wax dalbaayay himooyinkoodii ayaa daciifay faqasadtu waxaan u qasday marka tashiila daalika arrinkaa fududayntiisa cala araaqibiina kuwa doonaya aan u fududeeyo korkooda fasharactu waxaan guda galay fii jamci hada alkitaabi kitaabkan ururintiisa mukhtasiran xaal aan ahay mid soo gaabinayo oo ku koobnaanayo maqaasida maa shay maqaasidiis dakartuhu aan sheegay taqriiban dhoweyn darteed lilmuctaniina kuwa isku kallifaya aan usoo dhoweeyo shaquu kuu qabtay marka wuxuu leeya waxaan guda inaan kitaabkan ururiyo anoo ku koobnaanayo mukhtasiran xaal ana mid ku koobnaanayo maqaasida maa koobayo nshay maqaasidiisa dakartuhu aan sheegay maxaan saa u yeelayaan mafcuulu liajlihi taqriiban liajli taqriiban dhoweyn lilmuctaniina aan u dhoweeyey darteed ayb taqriiban lilmuctaniina ama muqariban xaal aan ahayn waa dhihi kartaa lilmuctaniina ayb kuwa isku kalifayo waxdifu waxaan ka jaraya oon ka goynaya alasaniida asaniidda fii mucdamihi badankiis limaa dakartuhu waxa aan sheegay darteed ayaan uga goynaya asaniidda oo waa maxayna waxa uu sheegay min iithaari likhtisaari gaabin doonisteed ah min iithaari doorashadeeda walikownihi iyo ahaanshadiisa mowduucan mid loo dejiyay lilmutacabidiina dadka zuhaada oo cibaadada badan kitaabka waxaan u alifay dadka cibaadada badan oo inay aada cibaadaystaan rabo walaysu iyaguna ma ahan ilaa macrifati lisnaadi isnaadka aqoontiisa mutaqalliciina kuwo yacni kuwax ku daalacan karo kuwo wax ku daalacdo oo yacni aada u raaraadiyo oo daalacdana ma aha iyaga dadka cubaadda ah cibaadada bal yakrahuunahu wayba nacayaan waa in qasura haba gaabnaato haba gaabnaado ila alaqaliina dad yar ma ahani waliana almaqsuuda bihi ujeedka asaaniidda loola qasdaayo macrifatu ladkaari adkaarta waliana almaqsuuda bihi kitaabka maqsuudkiisa iyo in uu yahay macrifatu ladkaari adkaarta garashadeeda iyo walcamalu biha in lagu camal falo adkaarta ujeedadeyduna intaas waa aniga iyo waidaaxu madaaniha meelaha lagu aanaynayo ama loo malaynayo cadaynteeda lilmustarshidiina kuwa hanuunka dalbayo loo cadeeyo waadkuru waxaan sheegayaa buu yiri insha allahu tacaala badalan min alasaniidi asaniidda bedelkeeda asaniidan xadaanaa fulaan can fulaan bedelkeeda aniga waxaan sheegayaa buu yiri maa shay isaguba maaguba ahamu minhaa iyada ka muhiimad badan mimaana ay yukhallu bihi la dhimo oo dadku ay ka gaabiyaan haaliban sida badan wax ay marka yani dadku ay aad uga gaabinayaan marka mimaa yukhallu bihi waxaasoo yani dadku ay khaali yeelaan oo yani ay khalal ku sameeyaan ama ay ka gaabiyaanba sida badan wahuwa bayaanu saxiix axaadiidi axaadiita saxiixeeda cadaynteedii waaye wa xasanaxaadiita xasankeeda cadaynteedii waaye in la cadeeyo wa daciifiha axaadiita daciifkeeda la cadaynteeda waaye wa munkariha munkarkeeda la cadeeyo fa inahu mima yaftaqiru waa waxa uu u baahanayo ilaa macrifatihi kaas garashadiisa jamiicu nnaasi baa u baahanaysa dadka dhammaantood ila naadira wax yarmaani oo min almuxadisiina ah wuxuu ku leeyahay asaaniid waa ka xadfi sababta waxay tahay dadka mutacabidiintaha kitaabkan cinaayo iyo siinayaan u dejiyey oo mawduuc uu yahay iyaguna dad aada u daneeya ma ahan asaaniidaasna iyo kitaabka ujeedkiisu in adkaarta la aqoonsado wa laakiin aniga asaaniidda markaan xadfay faa iido kama tegin oo markaan asaaniiddii xadfay faa iido ka muhiimsan baanba la imid waa maxayna axaadiista cidda werisay inaan kuu sheego ayb saxiixeeda inaan kuu cadeyn daciifkeeda kuu sheegay taasaana dadku aynan ka wada maarmaynin dhammaantood muxadisiinta unbaa ka maaranto ayagu waa yaqaanaa sababto ah sanadkii haddii loo keeno way fahmaayeen wixii daciif iyo wixii kale laakiin jamiicu naas waxaynan ka maarmin in farta loogu fiiqo leera xadiidku waa saxiix waa daciif waa xasan waa munkar in la dhaho taasaan sheegayo marka aan ku dadaalaya ayb socotaan wahaada kanina ahamu maa shaykan ugu ahamsan way yajibu alictinaau bihi yajibu oo waajibay alictinaau bihi in la daryeelo oo la isku kallifo midkan dambe oo axaadiista la bayaaniyo darajaadkeeda wamaa yuxaqiquhu iyo wax uu taxqiijinayo aaalibu aalibka iyo wamaa yuxaqiquhu aalibu aalibka wax uu xaqiijinayo min jihati alxufaadi uu ka xaqiijinayo almutqiniina wax itqaaniye walaimati min jihati alaimati uu ka xaqiijinayo alxudaaqi ee aadka wax u yaqaano almuctamadiina la cuskado wa adumu ilayhi waxaan ku darayaa insha allahu alkariimu jumalan ayaan ku darayaa jumlooyin oo min annafaa'isi ah waxyaabaha aad loo jeclaysta ah qaaliga ah waxyaabaha qaaliga jumlooyin oo waxyaabaha qaaligo min cilmi ah cilmulxadiidka ah wa daqaa'iqi lfiqhi fiqhiga daqaa'iqdiisa ah wa muhimaati alqawaacidi qawaacidda muhimaadkeeda ah wa riyaadaati nufuusi nufuusta layliinteeda ah tababarideeda walaadaabi iyo aadaabta allatii aadaabta oo tataakadu ay adkaanayso macrifatuhaa garashadeedu ay aad u adag tahay cala saalikiina dadka dariiqa qaadayo aadka ugu adag yani aadka ugu adag waxaa ka wada aad u ah waadkuru waxaan sheegayaa jamiica maa shay dhammaantiis adkuruhu waadkuru waan sheegayaa jamiica maa shay dhammaantiis adkuruhu aan sheegayo muwadaxan xaal uu yahay isagoo la caddeeyey bixayu meel yasuulu ou fududaanayo fahmuhu fahamkiisa ou fududaanayo cala alcawaami cawaamta korkeeda iyo walmutafaqihiina kuwa fiqiga barbaranayo oo khaliil ibn axmed baa wuxuu yiri baa layidhi alkalaamu yukhtasaru liyuxfada wayubsatu liyufhama kalaamka waa la soo gaabiyaa si loo xifdiyo waa la basdiyaa si loo fahmo waqad rawaynaa fii saxiixi muslimin saxiix muslim waxaan ku warinay dhexdiisuu yihi raximahu llahu can abi hurayrata radia allahu canhu can rasuuli illaahi sal allahu calayh ali wasalama qaal man dacaa ilaa hudan hanuun xaggiisa qofkii u yeero dadka ugu yeero kaana lahu waxaa u sugnaanaya min alajri ajriga xaggiisa mithlu ujuuri man qof ajaryaalkiisa oo kale tabicahu raacay isaga laa yanqusu xaal ouna nuqsaaminaynin dalika kaagaasi min ujuurihim ajaryaalkooda shay-an aanu ka nuqsaaminayn yacni meel kale haddana kaala hadlaya wuxuu kuleeyahay leeyahay nebiga wuxuu yidhi qofkii hanuun qof tuso wuxuu leeyahay qofkaas wax tusay ninka hanuunka la tusay ku camalfala ajarkiisii oo kale kaasna ka nuqsaamin maayo ninkii camalka sameeyey ajarkiisa qof haddaad aayad qur-aana barto aayaddaas intuu akrinayo adna ajar baa ka heli isagana ajarkiisa ma lala nuqsaamin fa aradtu marka waxaan doonay buu yidhi musaacadata ahlilkhayri ahlu khayrka kaalmayntooda maxuu ku kaalmaynayaa bitashiili ariiqihi khayrka dariiqiisa oo la fududeeyo iyo wal tilmaamid ileyhi ila alkhayri la tilmaamo taas inaan dadkii ku kaalmeeyo inaan khayrka u tilmaamo farta ugu fiiqo dariiqiisana u fududeeyo wa idaaxi suluukihi qaadidiisa caddaynteeda wadalaalati calayhi iyo tusin khayrka korkiisa aan tuso taa inaan ku kaalmeeyo himadiis aaday u dheertahay marxadiidkaasi oo qof kasta oo kitaabkan akhristo sow ajar uga hela isagana ayaa waxaan ku dadaalay weli inaan dadka ahlu khayrka oo khayrka raba ku kaalmeeyo anigana intaan ayb ilaa qiyaam kitaabkan intuu jiro qofkii akhrista ajar baa loo qoraya isagana ayb himadiisii marka ilaahay waa u aqbalaysaan filan insha allahu tacaala ayb qofka marka inuu himadiisu dheeraataa waxaan yaa helo iyo hadduu is yiraahdo saa uga tago ma wanaagsan wadkuru waxaan sheegayaa buu yidhi fii awalilkitaabi kitaabka awalkiisa fusuulan fasalyaalo muhimatan muhim ah ay daat ahamiyatin yaxtaaju ilayha oo u baahanayo saaxibu hada lkitaabi kitaabkan qofkiisa qofka akhrisanaya saaxibu hada lkitaabi kitaabkan saaxibkiisa waa isaga iska wado iyo waayruhu iyo eyrkiis isaga keyrkiisao min almuctaniina ah dadka cilmiga daneeya ah waidaa kaana fi saxaabati saxaabada dhexdeeda hadduu ahaa man axad laysa aan ahayn huwa isagoo mashhuuran mid caan ku ah waidaa kaana fi saxaabati saxaabada dhexdeeda haddii uu noqdo man axad laysa aan ahaanin huwa isagoo mashhuuran mid mashhuur oo caan ah aan ahayn cinda man qof agtiisa aan caan ka ahayn laa yactanii bilcilmi cilmiga aan isku shuqlinaynin nabahtu caleyhi waa baraarujinaad buu ku leeyahay shuruudiisau galay marka inuu ka sheekay ay wuxuu leeyahay saxaabigu haddii aanu mashhuur ahayn ninkii cilmigasaxaabadu waa yaqaanaa laakiin miyow agtiisa mashhuur ka noqonayninna qofkii aan cilmi badan lahayn saxaabigii marka dadka qaarkood aynan garanaynin ama dadka cilmiga isku shuqliyaa saxaabigii aysan aqoonin maxaan ku sameynaa buu yidhi aniga waa baraarujinaa buu yidhi faqultu waxaan dhahayaa rawaynaa can fulaanin isaxaabiyi sidaasaan dhahayaa fulaankii saxaabiga ahaa si aan u baraarujiyo lianlaa yushaka si aan loo shakinin fii suxbatihi aan loogu shakinin wa aqtasiru waxaan ku koobnaanayaa fii hada alkitaabi kitaabkan dhexdiisa cala alaxaadiii axaadiita allatii axaadiista oo fi lkutubi mashhuurati fi lkutubi almashhuurati kutubta mashhuurka ah dhexdeeda axaadiista ah allatii kutubta oo hiya iyaduba usuululaami islaamka usuushiisa ah wahiya hamsatun shan kitaab waaye saxiixu lbukhaariyi wa saxiixu muslimin wa sunanu abi daawuuda wtirmidiy wanasaaiyi waqad arwi inaan wariyaal ah yasiiran wax yar min alkutubi kutubtii xaggooda aan ka wariyo kutubteeda almashhuurati caan ka baxday iyo wagayri hada wa ama aljzaau ajzaada iyo wlmasaaniidu iyo masaaniidda kutub ljzaa iyo kutub lmasaaniid falastu maahi anqulu inaan kasoo guurinay minha xaggeeda shay-an waxba ilaa fii naadirin wax naadira ah, maan min almawaaini meelaha qaarkood walaa adkuru ma sheegayo min alusuuli lmashhuurati usuusha mashhuurka ah, ayadan noqode min adaciifi daciifka xaggiisa ila naadira ah, wax yar maana wax kale ka sheegi maayo maca bayaani dacfihi iyadoo weliba dacfigiisa cadayntiisa lala qabo wuxuu ku leeya kutubtan shanta ee mashhuurka laftirkooda daciifkooda ma soo qaadanayo ilaa naadiran maahan naadir maahan maca bayaani dacfihi weliba dacfigiisa anoo cadaynayo markaasna wainamaa adkuru waxaan sheegayaa uu fiihi kitaabka dhexdiisa asaxiixa baan ku sheegaya saxiixa aaliban sida badan sida badan aaliban ayb saxiixna maqbuulkau ka wadaa xasan iyo saxiix labadaba falihaada kan dartiis marka arjuu waxaan rajaynayaa an yakuuna hada alkitaabu kitaabkan inuu ahaado aslan asal asalka oo muctamada la cuskado uma laa adkuru ma sheegayo buu yiri filbaabi baabka dhexdiisa min alaxaadiidi axaadiidta xaggooda ilaa maa un mooyaane kaanad ay ahaatay dalaalatuhu dalaaladiisu daahiratan mid muuqato filmas'alati mas'alada dhexdeeda ku muuqato wuxuu ku leeyahay axaadiidta aan sheegayo iyo baabka aan baabaysanayn wax aad u muuqday noqonaya baabka dhexdiisa waxaan ku sheegayaa xadiidkii dalaaladiisu ay aad ugu muuqata baabka wallaah alkariima allah